zakadoodii buu ku saabsan yahay in midhaha beerta soo baxday laga sakeeyo qur-aankaa lagu sheegay oo ilaahay baa yidhi waatuu xaqahu yowma xasaadi xaqa lagu leeyahay zakada bixiya maalinka la goynayo maalinka beerta la goosto waxa la bixinayuu mar kalena ka hadlay oo wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alard waxaad shaqaysateen kiisa wanaagsan bixiya iyo waxaanu dhulka idinka soo saaray oo midhihii iyo beertiia walaa tayamamu lkhabiida min kan xunna ha u qasdinoo idinku markaa raashinkii iyo sadaqada bixinaysaan waxa xunxunka ah raadinina marka mualifku wuxuukhtasu zakada aadku waxay gaar ku tahay bilquuti wixii cunto asaasi ah loo cuno waxyaabaha la cunaay waa laba qaybood qaybna waa cunto asaasi ah qaybna waa dhammaystir iyo faakihaysi waayo innagu markaynu raashinka cunayno inna waa cuntada asaaska ah waxyaabahan burka iyo daqiiqa iyo laga sameeya iyo bariiska iyo raashinka ah waxna waa khudaarta iyo furuudka iyo oo babay lahoo moos lahoo cambe lahoo iyada cuntada rasmiga ma aha intabana dhulkay ka soo baxaan maxay zakadu ku waajibtaa cuntada asaaska ee kaydka gasha marka laba sifay leedahay cuntadaa laga hadlayo waxaana kaga hadlaynaa baabu zakana waa lagaga hadli kitaabu lbuyuuc abwaabu ribaana way ku soo noqon mas'aladaasi mar kale waxyaabahan quudka la yidhaahdaay laba sifay leeyihiin mar waa nolosha asaasiga cunto asaasiya ah. marka labaadna kayd bay galaano waa wax inta la dhigo joogi karoo la cuni kara wakhti dheer waxyaabaha durba baaba-ah een la kaydka gelin cuntada asaasiga ma aha mar laga yaabo inaad ka dharagto dee inaad baba iyo moos intaad soo qaadato mar ka dharagtaadoo gaajaysan waa laga yaabaa laakiin cunto asaasi oo dadku ku tashadaan oo cunaan kaydsadaanna maaha wa huwa quudku min athimaari midhaha alrutabu waalcinabu wey rutabku waa timirtu markay qoyan tahay cinabkuna waa bahalkan zabiibkaa markuu qoyan yahay zabiibku la cunabku laba marxaluu maraa marxalada hore waa cinab waa markuu qoyan yahay biyaha badan yahay suuqana waa lagu garaa markaa ha guduudnaado ama kan cagaarka xiga ha noqdo markuu adkaado ee dhacaanku ka baxo dee kan cagaarkaana guduud yar khafiifuu noqdaa kan madowgaana guduud waxoogay ku jira madow ku jiruu noqdaa zabiib baa la yidhaahdaa rutabka timirtu saddex heer bay martaa marka hore balxi waxa la yidhahda ay noqotaayo iyadoo jaallo ah oo aad adagoo go-aysa markaad jag ka siiso kuu go aysa ay noqotaa way soo jilicdaa iyadoo jilicsan oo biyo badan aadna aanu macaanaynna rutab baa la yidhaahdaa markay biyuhu ka dhammaadaan ee yar adkaato aadna u macaanaatana waxaa la yidhahdaa tamr ama timir baa la yidhahdaa marka geedaha taagan ee wax dhala waxaa muhim inaad fahanto markii lugal carabiya kutubta cilmigu ay hadlayaan amar hadday haa ka dhigaan saddexda dhibcood leh waa geed isaguna taagan marba dhala ashajara almuhmira hadday ku dhahaan waa geedahan cinabka leh timirta leh cambaha leh babayga leh liinta leh mooska leh isagoo taagan marba wuu dhalaa waa laga goostaa haddana wuu dhalaa amar baa la yidhaahdaa haddii zarci lagu yidhaahdana waa geed wax miro dhala isaga iyo midhuhuna isla dhintaan sida gelayda iyo innaga masegadii caddaydii la beeran jiray iyo bariiskan iyo marka la beerto miraha laga goostay geed soo hadha ma leh midhaha dambee la goosanaya waa beer cusub kaana zarci baa la yidhaahdaa marka azarcu wathamaru haddii lagu yihaa zarcigu waa isaga iyo geedku waa isla dhammaadaan caws la daaqiya balla cunuu noqdaa amarkana midhuhu geedkaa ka hara oo kawaa marba mid dhala wa quudku min ahibaari geedaha wax dhalee iyagu jiraay waa labo alruabu waalcinabu waa geedka timirta iyo geedka cinabka wa min alxabbi waxyaabaha midhaha dhaleen iyagu kala hadhinna alxintatu iyo wاshaciiru wاlaruzu wاlcadasu afartaa waay iyo wasaa'iru lmuqtaati kuwa la quudaystee la cuno ikhtiyaaran khiyaar loo cuno oon dani kugu qabatayga ahayn ilaan khudaar iyo fawaakih qada iyo casho ka dhigo waa dan iyo duruufu kugu qabatay waay ama caafimaad baa kuu diiday ama wax kalood cuntaad weyday laakiin innagu aad hore canaan iska cabbi jiray carruur yurub laga keenay baa cana geel la siiyey iyaguna weli cashadii bay sugayaan ama cashadii bay yidhaahdeen so kale cabteen baa la yidhi kan sharaabkii waa bay yidhahdeen tan waa sharaabkii cashadii baa weli sugaynaa marka cuntadaas miruhu qabandi waa xintada shaciirtuna heeb baa yidhaahdaan innaga soomaali laakiin qamadi bay loo wada yihiin maadaama aynaan aada u beeranin arusu bariiska weeye noocyadiisa kala duwan iyo walcadasu geedka misirka la yidhaahdo waa taqaanaan sooma ma wasaa'iru lmuqtaati wuxuu u jeedaa gallaydii iyo masaka caddaydii iyo iyo waxyaabaha saas oo kale loo beerto ikhtiyaaran khiyaar ahaan loo cuno dan iyo duruufu kugu qabatay aan ahayn waxyaabaha saas oo kaleeta ah nabigaa sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo waxaa ka sugan inuu yidhi laa ta'khudu sadaqata ilaa min haadihi alarbaca afartan waxaan ahayn zakayaan laga qaadin maxay ahaayeen afartaasi ashaciiru waalxintatu waaltamru wazabiibu timirta iyo zabiibku waa rutabka iyo cinabka rutab iyo cinab waa markay qoyanaayeen timir iyo zabiibna waa markay bislaadeen ay ingegeen xintadiiyo shaciirtu afartaa waa la sheegay waxaa la ilxaaqiyey oo xasrigii ilaadii lagu jebiyey wixii macno ahaan la wadaaga oo ciladii ikhtiyaadka iyo idikhaarka ama ikhtiyaadka ku bedel icaamka iyo cunto ahaan asaasiga ula wadaagay sida ereygaa icaamka waxaan adeegsan doonaa markaan abaaburibaa joogno laakiin isku macno waayo kuwana sidaasaa bijaamici اliqtiyaati wاlidikhaari baa lagu ilxaaqiyey oo lagu raaciyey qiyaasan intaasi waa laga rabaa wa fi lqadiimi intaa waa qowlka jadiidka imaamu shaafici wa huwa اlmadhab wa fi lqadiimi qowlkii qadiimka ahaa tajibu way waajibtaa fi zaytuuni midhaha zaytuunkana hadduu gaaro zake waa ka waajibtaa wالzacfaraani zacfaraanka midhihiisa iyo ubaxiisuna way ka waajibtaa walwarsi warasku waa midho waa caleen yaroo cagaaran waxaan leeyahay ah oo sacfaraanka u dhowo isla noocan huruudda ka mida waay walqurtumi baalka qurtumka la yidhaahdo isna waa wax zacfaraanka ku yar dhow midhihiisu iyo walcasali malabka intaaba way ku waajibay qolana yidhaahdeen laakiin waa qowl daciif adilada aada uguma dhowa dacwadii baa badatay oo gawaarilaydaa laga dacwoone nimayo masaajka markaad timaadaan ilataabtagaaiga meel laydin dhaafi kara dhiga hadday dhacda inaad degdegsan tahay markaad salaada ka baxda intaad tagta gaariga dadka ka qaad gaari baa dadkii xidhay k b r an l may lix shan lix l k b r l gaarigaa nin kale hadduuna maqlayaa ka qaada meeshuu yaallo ummadiibuu isku jaangooyey baa layidhi khalaas baan idinku sheegna maxaa rabtaan waxay daliishadeen qoladani laba qisay isku lifaaqeen waxay idhahdeen malabka imaamulbayhaqi baa ka wariyey can cumar inuu yidhi fi zaytuuni lcushru saytuunka cushur baa laga rabaa malabkana afarkaana ma asixin laakiin malabka waxbaa ku asaxay laakiin zake kuma asixine isagoo si kale qaab kala ah buu qadarkii zakadoo kale ku asaxay nin baa u yimid nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam qolo reer bani mutcaan la yidhaahdana ka dhashay wuxuuki rasuulkii meesha toga hebel la yidhaahdo shinni badan buu leeyahay gaaguur badan oo malab baa fadhida waxaan rabaa intaa aniga in la ii gooyo intaa aniga la isiiyo dadkuna banaanka iga malaan baan rabaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi waan kuu gooye waxaad iska bixin cushur malabka kuu soo baxa toban meelood meel baad iska bixin markaasuu yihi waayah waan bixin sidii bay ugu xayiraan jirtay xilligii nabiga sal ly slam xilligii abuubakarna sidii buu ahaa xilligii cumar buaaggaa wuxuu u xil saaray nin la yidhaahdaa sufyaan ibni wahab ninkiibuu u yimid hilaalo wuxuu war sidan ay ahaan jirtaye cushurka iga qaado aaggan ii xayir sufyaan ibni wahab cumar buu la soo xidhiidhayo wuxuu yihi cumarow maxaan sameeyaa wuxuu yidhi cushurkuu nabiga siin jiray hadduu ku siiyana u xayir haddii kalena waa waa wuxuu yidhi waa daqsi roobeed shinnidu oo roobka ilaahay daaqday waxay dhashana hadba ninkii jabsadaa iska leh marka waxaa la yidhi cushurkii ninka laga qaadi jiray ma nisaabna kuma xirnayne ma waxaa looga qaaday malabbaa zake leh mise ximaha aaggaa lagu xayiray baad xaq ka bixinaysaa oo araadi alkharaaj oo kale la mid tahay asaxiixu athaani ka labaad baa saxiixee eh, malab zake lagama qaado laakiin culimmada ka qaadaayay taasay qabsadeenoo qowlka qadiimka imaamu shaafici ka mid yahay raximahu llahu tacaala wa nisaabuhu nabaadka ama waxyaabahan soo baxee quudka ah nisaabka iyo qadarkay ku zaka galaanna khamsatu awsuqin shan wusqi wey ama shan wasaq wey wasaqu xisaabta ayla xisaaba si fiican halka wasaq shan baa lagu yidhi halkii wuxuu u dhigmaa lixdan suus ama lixdan saac buu u dhigmaa shan lix ku dhufo waa imise shan lixdan ku dhufo shan lixdan ku dhufo waa saddex boqol halkii suus hadduu dhigmo laba kiilo iyo badh imisa kiiloay noqonaysaa saddex boqol labiyo bar ku dhufo <coughs> saddex laba ku dhufo waa imise waa lix soo maa saddex nusna waa imise boqol iyo konton toddoba boqol iyo konton bay noqon haddaan suuskii ku xisaabna culimmada ugu badisa ee laba kiilo iyo bar weeye tiri sakadu waxay noqon midhaha soo go-ay uu ku nisaab galo toddoba boqol iyo konton kiilay noqon toddoba boqol iyo kontonka kiilo garaam waxay ku timid khamsatu awsuqin baa lagu yihi waa shan wasqi usqigii lixdanigmaa waa lix saddex boqoloo suus suuskiina laba kiilo iyo bar buu dhigmaa laba kiilo iyo bar buu dhigmaa soo boqol iyo konton maaha ilaan saddex boqoloo min laba kiilaha waa lix boqol saddex boqoloo min nus ana waa boqol iyo konton soo ma toddoba boqol iyo konton saasay ku noqon haddaad ka yarayso oo laba kiilo iyo afar boqol oo galaan weeye tiraahdana intaaduunba isdhibi toddoba boqol iyo labaatan meelahaasay tegi marka qaabkaa xisaabta waa kuwaan idin lahaa dadka aad bay u dhibi iyaga fuqahadii kitaabkan qoray nawowiyi xilligoodii kilogaram ma jirin rodol baa la xisaabin jiray dadka waxaan umala anu aan kamid ahayna soomaalida rodol wax ku miisaamata waan soo gaadhnay iyadoo kiilo iyo rodol iyo la yidhaahdo waanu soo gaadhnay wahiya alfun waana kun iyo wa sittu miati ritlin kun iyo lix boqol oo rodol baqdaadiyatin baalka baqdaad wax lagaga cabirto ee rodolka la yidhaahda xilligaas kun iyo lix boqol bay uga dhigantaa buy eh, raafici wabidimishqiyi rodolka dimishq laga isticmaalana alaaثu miatin saddex boqol iyo wa sittatun wa arbacuuna iyo afartan iyo lix ritlan oo rodol iyo wa uluaani rodol saddex loo dhigay labadii waay kun iyo lixdii boqolee dhinacan ahayd qoladan way ka rodol weynaayeen waxaan ridliga ay u yaqaanaan reer baqdaad baa ka yaraa waxay reer dimishk ridliga u yaqaanaan markuu saddex boqol iyo afartan iyo lix noqdo kuwan kuwan kun iyo lix boqol buu tegay marka u kala weynaa sooma hadaad isu qaybiso halkii rodolee dimishik ahaa ridligii intuu uga dhigmo kan baqdaadigaa kuu soo baxaysa haddaad kun iyo lixda boqol u qaybiso saddex boqol afartan iyo lix qultu waxaan idhi alasaxu sida raajixa alaau miatin waثnaani waarbacuuna rilan weeye afartan iyo lix maa dimishqigu nawilree dimishiq buu ahaaye wuxuu yidhi waa saddex boqol iyo afartan iyo labo iyo wa asbaaci ritlin rodal lix loo qaybiyey rodal aad lix u qaybisay toddoba u qaybisay lixdii asbaacdu waa toddoba toddoba asdaastuna waa lixlix akhmaastuna waa shan shan marka loo qaybiyo marka sitatu asbaacin haddii lagu yidhaahdo toddobada qaybood marka loo qaybiyo lixdood waay ado de nin weligaan xisaab kala jarin xisaabtan dhexgelin ha wareero weeye marka innaga laakiin hadda tii waxaan kaga maarannay rodalna lama isticmaalo Ah, marka mar walba xilliga la joogo inna waa inii nas nasku sheegay qaabna waa qaabka loo xisaabo intaa kitaabka ku qoran adiga hadda wax macno ah kuu samayn maysoo badan sababtoo ah intaasi naskiina ma aha laakiin xilligaa ay joogeen qalabkii wax lagu miisaami jiray ee wax lagu miisi jiray inta wusqigii uu uga dhigmo baa dadka lagu fahansiinayay hadda ka rogoo laba saar bay noqotay innaga rada lama naqaan koobo wax lagu miisana way iska baabaaday miisaan iyo kilogaram bay noqotay si khamsato awsuqin waxaad dhahdaa wusqigii waa lixdan saac saaciina waa laba kiliya bargu badnaan laba kiliya bar saddex boqoloo saac lagu dhuftay toddoba boqol iyo konton kilogaram bay ugu badnaan ku saka gashaa ama lix boqol iyo konton iyo saddexna qaar baa gaadhsiiyey oo waxay yidhahdeen suusku waa laba kiilo iyo boqol toddobaatan iyo shan garam laba kiilo boqol iyo toddobaatan iyo shan garam haddaad ku dhufato saddex boqol oo garam waxay noqon lix boqol konton iyo saddex garam wax saas kilogaram bay tegi inahaas hadba suuskii khilaafkii culimmada ka taagnaa qolo walba halkay ku xukumeen bay xagga kale qoladiina ka saamayn way xagga ku dhufan hadhow lianna alasaxa sida raajixa ana ritla baqdaad baqdaad rodolkay wax ku xisaabtaan miisaankiisu sida weeye dhegayso miatun boqol iyo wa amaaniyatun wa cishruuna labaatan iyo sideed dirhaman oo shilin fidaa wey rodolka reer baqdaad boqol labaatan iyo sideed dirham buu miisaan la yahay iyo arbacatu asbaaci dirhamin dirham afar marka loo qaybiyo toddoba loo qaybiyo afartii dirham toddoba loo qaybiyey afar ka mida iyo boqol iyo labaatan iyo sideed dirham oo dhammaystiran buu halka radal wa qiila waxaa la yidhi bilaa asbaacin asbaacan dambe ka jaro boqol labaatan iyo sideed keliya dheh waqiila waxaa layidhi maya waalaauuna labaatan iyo sideed kistaa yar dhammaystiro boqol iyo soddon dirhan buu dhigmaadhe waxaa waxa sababayay wuxuu ahaa markii weelashan la samaynayo ama miisaankan la samaynayo la jaangoynayo hadba waxaan la sameeyey waxay isla wada ekaadaan inta sancada samaynaysaay ayaad u bisisha ninka gacanta wax ku tumaya uu isu dhodhoweyn karaaye boqol boqol ma simi karo laakiin qalabkan otomaatig ee warshadaha oo kaleeto wax isla wadeeg bay ka dhigi karaan oo wax lagu cabirayaa jira laakiin waaga hore daraahinta la samayn jiray iyo mindiyaha la sameeyey iyo tooriyihii la samayn jireen samaysan jiray iyo isku wada cabir maaha iyagoo isla wada eg bay yar kala cuslaanayaano sidii loo garaacay baa yar kala ballaaranoo mid baa waxooga yar kala qaqaraweynaano saasoo kale ahaan jirtay marka weelashan iyo bahalkan la samaynayo iyagoo isku dhowdhow bay wax isdheerdheeraanayeen saas darteed qolana boqol labaatan iyo sideed ay miisatiriyaan qolana boqol labaatan iyo sideed iyo jacab baa u raacay qolana boqol iyo soddon bay u gaari waana waxa keenay in miisaanka laftiisa markii mataaxifta lagu noqday ee suusaskii hore lasoo qaaday laftooda wax isdheerdheeraadaan markii dirhamka iyo diinaarka hore lasoo qaadayna yar kala cuslaadaan waxa sababay taa wey wayuctabaru waxaa la qiimaynayaa oo la xisaabayaa midhihii tamran isagoo timira rutab lama xisaabayo sida asalkaa aw zabiiban isagoo zabiibaho cinabnimo lama xisaabayo intatamara hadduu timir noqdo aw tazababa ama u zabiib noqdo hadduu timir noqdo ama zabiib noqonayo timir iyo zabiibni baa lagu xisaabi nabiga cala salaam waxaa ka mid a ah hadalladiisa timirta iyo midhaha waxba zaka laguma laha ilaa khamsata awsuqin ay gaadhaan nisaabkiina waa sheegay timir iyo xabun midho ahna inay noqdaanna waa sheegay ilaa haddaynan noqonaynin oon laguba simaynin dadkii beeraha lahaa inay ku simaan xilligaa maba rabaan ka hor bay u baahan yihiin ka hor baa meesha lagu kala kacayaa fa wa cinaban baa la xisaabayaa intaasayna ku saka bixinayaan walxabbu midhahana musafan isagoo laga nadiifiyey min tibnihi qashinkiisii ama waagadiisii tibniga waxaa la yidhaahdaa qubniga qubkanuu ku jiro markii midhaha la beero innagu waxaynu naqaanaa masagaacadaydeeyo gelayduna waa lafaheeda markii qashinkaas ama qubka ay ku jirto ama lafta ay ku taalla laga saaro baa la miisaamayaa ee de laf haddii lagu miisaamo midhahaba laftaa ka culusooma lafteena nafci maaha masegacadaydeennii oo kaleetana sabuul baa ku jira sabuulkii waa in la garaaco oy midhihii iyo waagadii kala baxaan maa kale maxaa la yidhahdaa buunshana waa la yidhahdaa buunshuhu fara badan yahay ugu ada kaa keliya maaha buunshaha midhahan laftiisa marka dib loo tumo soo buunsho iyo jadhiidh uma qaybsamo kaana bubunsho labaad ba alka dambaan buunshaha rasmiga oo aqiinay tan hore waa sabuulkii iyo qubkii koraa hadhaya taa markii laga saaro markaasaa la xisaabayaa midhahana wama dukira waxaa la kaydiyo fii qishrihi qubkiisa lagu kaydiyo kaluruz kaluruzi beriiskii iyo walcalasi nooc eh, qabadida kamida weeye fa cashratu awsuqin wa iyaga intaana gaarin waxaa la yidhi gabadh aamino la yidhaahdo oo sideed jir ah oo aan soomaali ahayn ee dadkan kale wadanka ah af soomaalina aan aqoonin ayaa luntay marka qofkaa ciddii aragta masaajka ha kusoo hagaajiyo haddaba intaasi khamsatu awsuqin weeye markii midhihii oo keligiia la miisaamayo timirtu dee qub kuma jirto zabiibki iyo cinabkuna qub kuma jiraan laakiin bariiska iyo waxyaabahan kale qub bay ku jiraan qamadigi iyo marka la beerana waa kan qubku saaran yahay kuwaas oo kaleeto qubka iyaga laga dhigayaa markaasaa nisaabkii khamsata awsuqin la xisaabayaa qaybta lagu kaydiyo qubkooda sida bariiska iyo calasku waa qamadi yaman aad uga bixi jirtay xilligaas oo qubka ay laba laba iyo saddex saddex xaboo qamilaha ku jiraan sida caadigaa ah, qubka xabad baa ku jirta laakiin nooca calaska la yidhaahdo laba laba iyo saddex saddex xaboo midho ah baa halkii qubba ku wada jira haddaba labaa meesha taalla midhihii iyo qubkii fa casharatu awsuqin toban wusqi bay ku sako gashaa iyadu shanna qub baan ka dhigaynaa oo qashina shanna waxaan ka dhigaynaa intii nadiif tahayd inay tahay marka khamsatoo suqimkin bay aakhir ku soo noqon walaa yukamalu la dhammaystiri maayo jinsun jinsi bijinsiga kale laga dhammaystiri maayo timirtaadii hadday nisaab khamsatoo suqin gaari weydo zabiibkii kuu soo go-ay ha lagu buuxiya la dhihi maayo timirtu waa inay gaar u gaadhaa zabiibku waa inuu gaar u gaaraa qamandigu waa inay gaar u gaadhaa beriisku waa inuu gaar u gaadhaa walaa laba beerood baan lahaa ama beertaydu qaybna qamandi bay ahayd qaybna beriis bay ahayd labadii midna gaar zake uma gaadhin haddii la ysku darana way gaadhi ha la ysku dara maya tanna waa gaar beer gaara tanna waa beer gaara jinsi kastaba waa isagu inuu gaadhaa qaybtii zakadiisa walaa yukamalu jinsun la dhammaystiri maayo bijinsin jinsiga kale laga dhammaystiri maayo wa waa loo dumayaa annawcu nooca ila nawci waa loo dumayaa laakiin qamadida noocyadeeda kala duwan waa la ysku dari beriiska noocyadiisa kala duwanna waa la ysku dari masakacadaydii labadeeda kala duwan tacalcadi iyo shamuuraydii iyo waa isku nooc haddii aan nidhaahno waa isku jinsi iyana waa la ysku dari hadduu waxaan isku jinsi yahay laakiin isaguun kala duwan yahay sida beriiskaynu hadda aad u naqaan inta kale aad u garan mayne beriisku isagoo beriisa buu noocyo badan yahay soo maaha haddaad dhowr noocoo beriisa beerato waa laisugu kaa jumleey wax kuu soo go-ay laakiin beriis iyo qamadii haddaad beerato la isugu kaa dari maayo wayukhriju wuu bixin min kullin mid kastabana biqistihi qaybtiisu ka bixin fain casuura hadduu adkaado akraja alwasat kan dhexdhexaadku bixin haddaad noocyo badan beeratay oo marka la ysku jacburiyey ay zake gaarhaan keed zakadii ka bixin mid fiican baa jira mid dhexdhexaadaa jira mid xun baa jira waa la xisaabiyo de kan inta kiile uu noqday waa la yaqaan kanna inta kiile uu noqday waa la yaqaan kanna inta kiile uu noqday waa la yaqaan tootalkiibay toddoba boqol iyo konton isku gaadheen dheh zakaa lagaa rabaa ama sideed boqol iyo kun bay tageen waxaa la leeyahay qadarka waajibay mid walba intii kaga soo aadayso cushur ugaga dhufo mid walba cushurkiisa baad qaybtiisa ka bixin kan haddii uu boqolkiiba konton ahaa sakada boqolkiiba konton kanaad ka bixin kana boqolkiiba labaatan ba waa dhigmaa boqolkiiba labaatan baad isaga ka bixin fa in casuura hadday kugu adkaato wixii batay xisaabtiina ku waleerto akhrajaalwasata nooc dhexdhexaadaad bixin oo ka qaaligaana bixin maysid ka rakiiskaah miskiinkaana bixin mayside nooca dhexdhexaadka aad bixin khayr umuuri awsatuhaa baa dhihi wa karaaima amwaalihimna lagu weydiin maayo walaa tayamamu lkhabiiana lagaa ogolaan maayo marka halkaa dhexdhexaadka ku bixi waaya xaaji wayudamu waa lagu dari alcalasu qamandidii noocaska la dhihi jiray ila alxidati qamandida kalea lagu dari liannahu isagu nawcu minha nooc qamandida kamidahum waay wasultu midhaha sultiga la yidhaahdaaye jinsun waa jinsi mustaqilun madax bannaan qaar waqiila waxaa la yidhi shaciirun shaciir wey waqiila waxaa la yidhi xintatu kamandi waay wuxuu waa wax isu wareeg waay waa wax markay sawirayaan anigu sultigoo midho oo beeran ma arag laakiin nadkaan ka fiiriyey markay soo sawireen shaciirka iyo qamadiga iyo sultiga waxay ku kala duwan yihiin muuqaal lama arko waa geed isku nooc u wada baxa marka maxay yidhaahdeen ijtimaahan waxaa keenay muuqaalkeeda shaciir baadmoodi bay yidhahdeen dhadhankeeda iyo dabeecaddeedana qabadi moodi waa iska dhal ma dhahnaa marka labadoodaa iska dhalay ma dhahnaa adugu waa un nooc culimmadu saddex isugu qabteen wuxuu rajaxay isagu inay nooc gaara tahay fuqahada shaaficiyada qolaa waxay qabaan waa nooc qabadiga kamida iyo maye waa nooc heedda shaciirta ka mida khilaafkaasi waxaa sababay ekaanshahay labadaba u egtahay marka nooc gaara weeye kana la raacin waa kana la raacin waa kana dhan bay ka shabahdaa kana dhan bay ka shabahdaa labadii midna raaci weydaye midho gaar u taagan baan ka dhigaynaa dheh walaa yudamu la dumi maayo taasi waa noocyadii laysku dardarayay midhaha beertu degugana waa la beertaa dayrtana waa la beertaa geedaha waaweynna qaarkood sanadkii marbay dhalaan walaa yudamu la dumi maayo lagu dari maayo hamaru caamin sanad midhihii geedaha waaweyn ka soo go-ay iyo wazarcuhu beerta midhihii ka soo go-ay ilaa aakhara sanad kale lagu dari maayo sanadka wixii kuu soo go-ay sanad hore tii aad goosatay isku jumlay ka zakee lagu dhihi maayo sanadkaana waa gaar sanadkana waa gaar kii hore ama ha dhammaado ama waxaa ka yaallo wayudamu waa la ysku darayaa amaru lcaami hal sana midhihii bacduhu qaarkii ilaa bacdin qaar kale timirtii sanadkan kuu soo gooday dhexdiisa waa la isugu kaa dardari dhowr beerood baad lahayd oo timira beeroodoo timira baad lahayd tan timir baa ka soo gooday taana timir baa bilo kadib ka soo gooday taana timir baa bilo kadib ka soo goday waa lagugu isugu dari laakiin beertaadii un beertan keliya mehe mar walba isagaa iska soo qulquladheh wamaa suqiya wixii la masale xisaabeedba hadanayna soo gashay ee meesha xoolaa la kala qaadanayaa haddii xoolaha la kala qaato la yidhaahdana xisaabi xil haddaan la xumayn waayo laba xaalaynu soo marnay labadii xaalad saddexaad baa ka dhalatay wixii roob ku cabbay boqol kiiba toban bixi baa lagu yidhi wixii aad gacan ku waraabisayna iyo kharash iyo lacagna boqolkiiba shan bixi baa layidhi su-aal baa timid marka haddii roobkana qayb ku cabtay qaybna aan gacan ku waraabiyeyna hadday isugu darmato roobkana waa ku cabtay adna in baan lacag ku bixiyoon ku daray wamaa suqiya wixii la waraabiyey bihimaa labadiiba roob iyo gacanba waa ku cabtay sawaaan sinaan baa loogu waxeeyey alaaatu arbaacihi afar marka loo dhigo saddex baad bixin toddoba iyo bar baad bixin waay tobankii afar u dhig misay noqon waa labiya bar saddex isku dar alaaau arbaacihi cushurkii oo afar loo qaybiyey saddexdii baad bixin nus mar walbaba waad bixin lahayd isaga nuskii soo haree laguu reebi lahaa baad nusna biyo ku waraabisay nusna roob ku cabtay sii kala nusa iyadii marka nuskan markaad laba ka dhigta kii kalena automatic labuu noqon afar qaybood bay noqotay saddex israaci si kale usoo dhigoo toddobiya badh baad bixinba boqolkiiba toddobiya badh baad saa ku bixin fa in calaba axaduhumaa midkood hadduu badan yaho inaan sinayn inta roob ku waraabiyey iyo inta adu gacan ku waraabisa hadday kala badan yihiinna fa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay yuctabaru huwa ka badan baa la qaadan hadday roobku badnaana gacantaadii waxba laga soo qaadi maayo hadday gacantu badnaydna roobkii waxba laga soo qaadi maayo alxukmu lilhaalibi alacam walaysa linaadiri alaqal ka yarka waxba laga soo qaadi maayo ka badan baa la qaadan halkaa qowl baa yidhi waa daciif laakiin waladharu sida raajixa yuqasatu waa la qaybin biictibaari cayshi zarci biraha noolaan beerta noolaanshaheeda iyo wanamaayihi kobaciisaa la fiirin beertu hadba inta ay ku noolaatay say u kala waxtar iyo nafaqa badnaayeen baa dad yaqaanoo khubaraa inta loo keeno baa roobkii iyo kuwaad adiga waraabisay baa boqolley loo qaybin sidii baad boqolley ugu kala bixinaysaan marka wa qiila waxaa la yidhi bicadadi saqayaati inta jeere uu roob waraabiyey iyo inta jeer adu aad waraabisay baa laysu xisaabi de roob waraabiyo biyo soo rogay inta wadaamoodee uu ahaa iyo inta litirayo ayaa garan kara weli hadaa dacuufa qiilkana ka soco <clears throat> intaas iyadana waa qadarka aad bixin lahayd goormay kugu waajibaysaa waatuu xaqahu yowma xasaadihidii baa halkan laga hadlayaa masaladaana masala kasii dhalan doonta watajibu way waajibtaa bibuduwi salaaxi thamari midhihii bisaylkiisu inuu soo muuqdo iyo washtidaadi lxabbi beertii midhaheedii inuu adkaado geedihii midhaha waaweyn dhalayay in bisaylkoodii soo muuqdo wayaman alcaahata marka la yidhaahdo wey baabulbeyc baan ugu tegi doonaayo beycu shajari waimaari usuuli waimaari markaan gaadhno miruhu nabigaa sii sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa la gadi karaa gaditaanka meesheedii weeye midhaha cinabka iyo timirta ama rutabka iyo cinabku markay yar guduutaan xataa taxmaara aw tasfaara yar jaallo ay noqdaan ama yare ay guduutaan baa la gadi karaa markaasay jeedsadeenoo wax bislaaday u ekaadeen beerteenniina mar hor marna waa caano oo saa haddii loo taabto dhajaq bay dhihi oo caanay dhiiqi marna way yar adkaana waa marka la duban karo ee la cuni karo washtidaadi alxabbi midhihii yar adkaadoo wax la duban karoo la cuni karo uu noqdo xoola dhaqatadana waxaa la yidhaahdaa caanaha xoolaha mar bay caloosha ku bixiyaan beeralayduna mar bay caloosha ku bixiyaan xoola dhaqatadu waa goorma waa dambarka soo ma dabarka beeralayda ma taqaanaan waa intayna yar adkaaninee caanaha keliya a tahay markaa haddaad cunto laguu dubo waxaa weeye markaaba waa lagu qaban markaaba waa lagu qaban waxay yidhahdaan dhaqanka soomaalida waxaa jiray beeralayda webiga dad ah ninba wuxuu saaxiib la ahaan jiray nin geeley bannaanka jooga haddee beertu ay sanadkaa ay biyo la waayo kaasuu u baxsan jiray oo neef irmaan iyo siin jiray haddii sanadka abaarta koro xumaatoo beer la beertana intuu kalu yimaaduu jawaan masage siiyaa marka waa isku nool yihiin hebel oo beeraleya hebel oo geel ay saaxiibo yihiino marma mid baa loo baxsadaa maalinkii damba nin beeraleya baa ninkii banaanka u baahday waana laysfoorjeey agu qolo waxbay ku foorjeysaa markuu reerihii oo barwaaqo jooga oo geelii dhala yimid baa caano dambara la siiyey ninkanna asalkiisaba caano dambara haddii la siiye calooshu markaa way dhaqaaqi meeshu waa baadiyaho musqul malaha waana habeenoo meesha libaax iyo waaa bahallaa jooceayo wowda ku haya ninkani nin magaalo joogu hayo libaaxba haddii la maqlay waa naxay ood weeyi in baa reerka lagu soo rogay habeenkii oo dhan buu iscelinayay naf baa hays subixii bay kuwana ku ciyaarayaan aroodda iga furu yidhi waa la ihaayaayo waa la ihaayaayo waa banaanka u cararaya aroodda iga fura sideedaba markaad qadaa'ulxaaja aadayso saad u adkaysanayso meeshii markaad soo gaadho bay nafku qaban sooma arag kaa tambadin ninkii oodii waa laga qaban haddii la yidhiba wixii waa soo dhawaaday kas bay oodii intay qabteen bay sii daayeen bay qabteen ay sii daayeen markaasay ka fukatay yeen intaasay rabeen waa ka maadaysteen maalinba maalinkeede waagii dambaa roob badan la waayey ninkii oo geela ka yimid waa ninkii oo beertii markaa u bislaatay buu yimid isagana fiidkii kii caanaha lahaa intii u dubay oo ka dharjiyey buu wuxuu yidhi meeshan bahal baa cuna masas baa marmaree sariirtan dheer fuul buu yidhi oo halkaa koro seexo markuu fuulayna hoolashii ama tiirashii lagu fuulay ee jarajaro ahayd buu ka guray ninkana warkiisaa loo seexdayba calooshaa dhaqaaqday soodog meelu ka dega maleh meeshan dhulka maleh adduunka maleh meesha meeshuu saaray maalinba maalinkeed weeye ninkiina waagi markuu beriyey war maalkiisa ah. sooa suge suulahaa dasa ka fakatay isagana markaas maalinkaas ku qoslay deen marka waxaan rabaa inaan idhaahdo qoyaanka dhacaanka caanaha markay dhaafto ee yar adkaatee dubayada ay gaarto markaa waay iyadana washtidaadi اxabbi wayusanu waxaa sunno ah kharsu hamari midhaha geedaha waaweyn in la qiyaaso idaa badaa hadday soo daahirto salaaxuhu bisaylkiisa calaa maalikihi maaligiisa loo qiyaaso mashhuuru sida mashhuurkii aqwaasha imaamu shaafici raajixa idkhaalu jamiicihi dhammaantii beertii in la geliyo weeye fi lkharsi qiyaasta iyo jaangoynta wa annahu yakfii inay ku filan yahay khaarisun hal nin oo qiyaasa wa sharطuhu shardigiisana alcadaalatu inay tahay wakada alxuriyatu wاldukuuratu fi laصaxi sida raajixa dadkan beeralayda ah beertoodii way u baahan yihiin markay bisayn soo gaadhaba waa la duban oo waa la cuni oo dad baa iman oo waa la biirani xaqna masaakiintii baa ku leh hadhow masaakiintii waxbaba soo hai maayaba beertii oo sabuulki iyo dabki iyo geedka lagu dhamaystay baaba wakti iman marka maxaa la jideeyey sharciga rag beer aqoonaa la keeni saasuu u dhexmarayaa geeduhu fiirin geed walba waxa u dhalay buu isha marin miruhu intuu leegyahay buu fiirin inta geeday tahay iyo beerta iyo aslaaxu intuu leegyahuu fiirin beertan intaasay noqonaysaabuu dheh intuu qiimeeya rag yaqaana way qiyaasayaan boqol kiiba sagaashan way ku keenayaan intay beertu noqonayso beertan intaasay noqon baa la dhihi kadib waxaa lagu leeyahy beertu intaasay noqon goortay beertu go-do haddaan bale kala imanin intaa sakadeedii baa lagaa rabaa ama cun ama dayso ama kayto ama gad waxaad rabta samee annaga beertu markii la soo gooyo intaasaan kaa rabnaa saa nabigaa sameey sal slam wuxuu dhexi jiray cabdullaahi bni rawaaxa radia allahu canhu ardaahu oo aad khabiir beeraha ugu ahaa buu nimankii yuhuud ahaa u diray oo khaybar markaasuu yihi soo qiyaas beerahooda waxaa lagu heshiiyey beerta idinku beera nusnus baan u kala lena intuu yimaado buu saa isha u marin jiray markaasuu dhihi jiray beertan waa intaas beertan waa intaas beertan waa intaas maalinkii dambe bay soo dacwoodeen oo dheh wuu nagu adkeeyey baashii buu nagu cadaadiyey waxoogay wuu nagu nabay markaasuu istaagay markaasuu nimayo dhegaysta inta ilaahay abuuray yuhuud baan ugu necba inta ilaahay abuuray ee kale maxaa nabi maxamed baan ugu jecla jacaylkaan jeclahay iyo nacaan idin necbahay igu xambaari maayo inaan idin dulmiyo wax idinku leexiyo nabigaa yidhi reer yuhuudoo laba mid yeela beertan waa intaa ninkaas ooma dhihin sidaa ku qaata annagu intaasaan idinka rabnaa sakadeeda inta nuska annaga inaan idinka rabnaa oo inaan ahayn nagu soo wareejiye nuskiina nagu yeesha intaa la sheegay nuskaada nagu yeesha hata garto laba mid yaal annaga nagu soo wareejiye oo nuskii aan nagu yeesha haye oo nuskii aan idinku yeelano beertu intaasay soo saaraysaa waxay dhaheen bihada qaamat isamaawaat wallahi cadaaladaas bay cirka dhulka ku taagan yihin waaya waan qaadanaynaa inta u qiyaasay noqon jirtay saa darteed beerta intaad dubato oo suuqa rag baa intay galeydu u fadhiistaan fiidkii buu ilaa subaxii wadaya beerteedee bisaylkaba lagu dhammaysan lahaa nin yaqaanaa la keeni waa la qiimayn waa la qiyaasi waxa ka soo baxaya haye waxaa lagu leeyahay ama sidaa ku qaado ama xilkeeda iska soo wareeji oo hadhow intaa markay noqoto sikadan inaan ka goosanaynaa marka saas darteed wuxuu yihi wayusana waxaa sunnaa kharsu thamari geedaha waaweyn midhahay soo saaraan in la qiyaaso idaa badaa hadduu soo daahiro salaaxuhu bisaylkiisa calaa maalikihi baa lagu xisaabi loo qiyaasi inta ka soo karta walmashhuuruna idkhaalu jamiicihi dhammaan in la geliyo weeye fi wuxuu halkaa ku leeyahay waa daciif ulu iyo rubuca loo reebadu oo axaadiioodu ma asixin waannahu yakfii waxaa ku filan khaalisun hal nin baa ku filanoo nabigu cabdillahi bn rawaxa keliyuu diri jiray wa shartuhu shardigiisana alcadaalatu wey nin wuxuu sheegayaba aan warkiisa sharcan la qaadan karin wuxuuba umad xukumaa min baabi xukmi wey wuxuu xukumaya ninkani wakada alxuriyatu wadukuuratu karsiguna maadaama xukumu noqday min jinsi lxukmi noqday min jinsi lwilaayau noqday wilaayadana cubuudiyada iyo unuusadu nawaaqideeday ka mid tahay fi lasaalati dheh filasaxi sida raajixa faidaa kharasa hadduu qiyaaso faladharu sida raajixa bayna iqbaal shaafici ana xaqa alfuqaraa'i fuqarada xaqoodu yanqaticu waa ka go-aya waa ka harhayaa min cayni thamari midhahaas xaqoodii waa ka hadhay wayasiiru wuxuu noqon fii dimmati lmaaliki ninka beertale qoortiisu saaran yahay atamri atamru wazabiibu baacanaya timir iyo zabiib bay ku yeelanayaan masaakiintii xaqa lahayd zakada maalintaa la qiyaasay ee meel laysla dhigay wixii ka dambeeya geedkaas iyo midhahaas iyo in la cuno iyo in la daayo iyo in la gado shaqa kuma leh qadarkii bay ninkaa dushiisa ku leeyihin timir iyo zabiiba liyukhrijahumaa inuu bixiyo bacda jafaafihi markuu ingega kadib waana sida nabigu kula heshiin jiray nimankii reer khaybar wayushtarad waxaase shardiga atasriixu in loo caddeeyo bitadmiinihi isaga damaanadaa dusha in laga saarayo waxaa isaga lagu leeyahay iyo wa qabuuli maaliki maaliguna inuu aqbalo cala almadhabi sida raajixa in la yidhaahdo intaasay noqotay intaasaanu annaga kugu leenahay dushaada wey isna waayahay uu yidhaahdo hadduu waayahay dhihi waayo cid beertii kala wareegta waa in la diyaariyo oo la yidhaha haddaba saa hadday tahay waxbaad hoosgelin rabtaa qayb baad dabka saari rabtaa qayb baad luuqluuq ka bixin rabtaa masaakiintaa meesha ku dagi rabtaae iska soo wareeji annagaa haynayna gacanta ku haynayna wa qiila waxaa la yidhi yanqaticu wuxuu go-ayaa binafsi alkharsi qiyaasta da keliya baa ku filanba dammaan baad ka tahay iyo waxba looma baahna isagaa maalig oo gacanta ku hayn fa idaa damina hadduu damaanad qaado jaaza waxaa bannaan tasarufuhu inuu u tashado ku tagrifalo fii jamiici lmakhruusi wixii la qiyaasay oo dhan baycan wagayrahu gadis iyo wax kalaba dad buu siin karaa wuu gadi karaa wuu cuni karaa waayo isaga waxa lagu leeyahay waa la yaqaan intan jaantaarada weeye furan waxaa rabta ku samee walow iddacaa marka hadduu sheegto halaaka almakhruusi wixii lagu qiyaasay wuuba halaagsamay ui balaaya ku dhacday bisababin khafiyin sabab qarsoon ka sariqatin waa la xaday beertii tuugaa gam ka dhigtay buui tuugoon baa intay usoo dhacday unbay halahalaysatay buui marka nimayo wixii aad ii qiyaasteen wixii noqon waa tuugaa baabi'isay wixii aw daahirin ama sabab muuqdo curifa loog yahay dabbaa kacay waxaa ku degay baalkii la dhihi jiray ayax baa ku degay udia waa la rumayn biyamiinihi dhaa waa la dhaarin tan qarsoonna isaga unbaa sheegtay yadiisuna yadu amiinin bay ahayd oo gacanta ku hayay fayusadq biyamiinihi dhaar baa loogu rumay baabu dacaawa walbayinaat qadahan ugu tegi doonaa kuna soo maray kutubtii hore tan daahirka ahna sax ayaxo dadka waa ku wada degay laakiin tiisii inay ku jirtay oo si gaara lafteedu uu ku degay ayax isagoo degay buu meelo gara maraa tiisi inuusan gara marin baa hooyada ay ku jirtaaba dhaarta loogu daraya laakiin dhaartaasi waajib maha in la dhaariyo walyamiinu mustaxabatun dhe marka fain lam yucraf haddaan la garanin alaahiru beladan weyne uu sheegtay daahirkaa gooray dhacdayba lama garanayo ayax baa cunay buui ayax degayna lama oga uliba bibayinatin markhaati baa laga dalbi cala saxiisi raajixa adeer markhaati keen baa la dhihi waxa weyneed sheegayso wax kula arkay baa lagaa rabaa wax dad maduwadoogeyd maahan uma yusadaqu waa loo rumay biyamiinihi dhaartiisa fil halaakinuu halaagsamay bihi bisababihi markhaatiga markuu keeno dhaar baa haddana lagu dariyo ayax inuu ku degay baan ogeyn hadday dhahaan ayaxii inuu cunay ku dhaaraa la dhihi haddana oo halkii hore ku noqon bayinaday daahir ku noqon daahirka kadibna waa la dhaarinayay dhaartii halkiibuu sidii ku tegey walow iddacaa hadduu sheegto xayf alkhaalis ninkii qiyaasay inuu ku jawr falay oo ku leexiyey aw halatahu ama inuu qaldamay bimaa yabcudu waxay fog tahay inay dhacdo lam yuqbal laga aqbali maayo aw bimuxtamalin wax suuragala qubila waa la aqbali filasax sida raajixa hadduu yidhahdo ninkii waa igu khaldamay su wax uqixisaabay u qiyaasay khalad bay ahayd waxa farqiga udhaxeeya baa laleeyahay sheeg wax dhici kara hadduu yahayna kiisaa la aqbali hadduu waxaan dhiciba keli yahayna oon meeshaba soo geli karinna waxaa laleeyahay waa dacwo waaqicu yukadibuhaa waaye adeer la noqo markeedii inaad ka hadashay ahayd intaana zakaatu nabaadkii waaye intiina intaynan beeralayda inaguma badno baabka waxaan u malaynayaa ilaahu mar naga dhammeen inaynu wada taagnayn baan u malaynayaa baabu zakaati naqdi lacagta sida looga zaka bixiyo waaye haddaa laysa soo galay lacagta see looga zaka bixiyaa ayib masaladan mar soo maraba waan tambiihiyaa lacag maxaa la yidhaahdaa cashirka meel aan raba inaan gaadho baan maanta ka soo kordhacayaa baan u malayne lacag maxaa la yidhaahdaa lacag wuxuu lacag laba sifuu ku noqdaa asalkiisa alcurfu wasulaan labadaasu ku noqdaa inay sulaan iyo awood meel marinaysa jirto oo waxan qiimaha uu yeelanayo damaanad qaadaysa oo ilaalinaysa ta labaad in is-afgarad heshiis uu jiro waxani sidaa inuu noqdo qiimaha daatadee uu leeyahay keliya lacag kuma noqdo oo dahabku iyo fidadu markay lacag noqonayeen dhagxan kaloo qaali oo dheeman iyo lulu iyo dular kaloo badan baa jiray iyagu lacag ma noqon dadkaan ka dhiganin waraaqahan markaynu lacag ka dhiganayna lacagaha inoo yaallana dee warqadaa waxba ma dooriso haddaan cid dawladoo maanta ay dabada ku haysa ayna jirin <clears throat> haddaan maamul iyo dawlad ilaalinaysa oo soo saartay jirin dee waxay waraaqda kala doorisa ma laha walidaalika dawladdii hadday baabaado lacagteedii ma waxbay tartaa waxa ma noqoto saas darteed sulto iyo maamul iyo awood ilaalinaysa oo meel marinaysana waa inay jirto curfi dadku tacaarafuu calayhi oo isla og yihiinna waa inuu jiro labadaasay horta wuxuu lacaga ku noqdaan labadaa unbaana dahabka iyo fidada lacag ka soo dhigay fii saabiqi zaman oo duwalkii iyo boqortooyadii iyo imberaatooriyadii dooradii horee jiray baa dirham iyo diinaarka soo sameeyo islaamka uu ka horeeyey oo dirham iyo diinaarku qabla alislaam dowladihii bay lacag u ahaayeen sidaasayna ku hirgaleen lacaga inay noqdaan ayaamtu way socotay markii dowladu islaamku ay timid qaybtii hore dirham iyo diinaar baa lacag ahaa dirhamkuna waa lacagta fidada iyo qalinka ka samaysan diinaarkuna waa lacagta dahabka ka samaysan bay hayd xilligii khilaafa alcabaasiya dhexdeeda dowlal islaamiya way weynaatay dhinacanna jina xuduuddeeday gaadhay dhinacanna xuduudda bariis agteeday gaadhay buurta boqol iyo kontonka kilomitr janeefada switzerland u jirta bay gaartay oo markaa switzerland janeefa guryaha daba qaafuusho waad arkii buurta muslimiintu soo gaadheen barisna laba boqol bay u gaadheen ilaa rushiyana way dardareen dunidii muslimka markay saa u baahday mas-uuliyadda dawladday ahayd samaynta lacagta si la ysugu dheeli dahabkii baa dabooli waayey baahidii lacagta waxaa timid fikraddii macdanka ha laga sameeyo ahayd baashan macdanka ha laga sameeyo dahabkii iyo fidadii wixiina waraaq meehee waa shilin shilin lacagtii alfuluus la dhihi jiray baa bilaabatay oo kutubta fuqahadii hore aad ku arkaysaan alfulus alfulus marka taa soo baxday qoortaa la isla galay waxani ma lacag baa mise lacag maaha war waa lacagoo curfigiina way tahay sultadiina way haysataa iyo war ma ahane badeecaddaa suuqa taalla waxba kama duwano kabahaa iyo fijaankaa iyo fijaanka iyo saxankaba macdanka waa laga samaynayaae kana maxaa lacag ka dhigi kana ka dhigi waaye warba curuudu tijaara wey maxaa ka dhashay riba ma gashaa zake ma ku baxdaa ma ku waajibtaa murankaa mudduu fuqahada socday uu baaba'ay lacag baa laysugu dhuftay markii dambe fuqahadii dambe dhammaan baabu riba baabu zakaat baabu dhammaan dahabka iyo fidada lagala mid dhigay marat اlayaamu dunidii tijaaradii iyo ganacsigii baa weynaaday lacagtiina shilin shilin culus bay noqotay waxay noqotay halkan inaad kala safarto lacag oo aad la aado wadan kale iyo qaarad kale de lacagtu hadday badato keligeed awr in lagu raray noqotay culayskeedii ilan jawaano iyadoo shilin shilina ku jirtaa aduu hal malyan oo shilin shilin haddii laguu dhiiba seedyahay hal malyan oo shilin shilina xaggeed ku rari waxaad bilaabatay lacag wareejin wax la yidhaahdo ama curfiga xilligaa loo yaqiinay saftaja saftaja waxay ahayd aniga halkanaan joogaa lacag baan haystaa <clears throat> waxaan u socdaa mambaasa ama magaalo kaleaan u socdaa alaab baan rabaa inaan ka soo gato adigu halkanaad joogtaa magaaladaa lacag baa kaa taalla halkana lacag baad uga baahan tahay inaan lacagtaydii ku siiyo ood waraaqi siiso oo xagga markaan tago lacagtaadii la isiiyo lacag baan lacag ku bedelay lacag la isku bedelay sarif bay ahaan jirtay warqadani caddayn waxay noqotay taquumu maqaama alqabdi laakiin iyadu lacagtii maaha waxay ku socotay muddo waan tegi lacagtii baan xagga ka qaadan adna waxbaad faa'iiday adna waxbaan faa'iiday culayskiil horta waan ka naysanay labadeennaba sii qaad soo qaadaha ammaanna waan hellayoo tuugadii dhexda ku istaagi lahaydna warqad yar baad hoosta iskaga wadatay oo guntiga kugu jirta ama jeebko dhib badan ma qabtid mudday socotay markii dambe sheeko saddexaad baa soo baxday oo halkaa dhexda ka soo baxday anigoo meeshii u socdoo warqadii kaa qaatay baan dhexda waxaan ka heli waxa leela inaan gata aan u baahnahay mid sii socda ama meel kale inaan u jiireeyaan istusi mid sii socda baa warqadii siin oon lacag ka qaadan waxaa soo baxday marka magacaygaga qorinay ninka warqada wata dheh ninka warqada wata dheh waa meelhii inaga injid iyo meel waa masalada jeegku meeshuu kasoo bilowday waay jeekisku meesha kasoo bilowdeen iyo lacagtu warqad inay noqoto wixii sababay wey markii dambe warqadiibaaba noqotayba lafteediiba lacag anuu iyadiibaan ku siin uu ninkaa i soo siiyey lacagtaan kaa qaadan adigiina nin kalaad sii siin lacagtaad ka qaadan adigiina nin kale u sii siin waxaaba laga yaabaa lacagtii goorta la gaadha waa dambe inay noqoto waxa waa lagu sii kala gadanayo markii damba waxaa soo baxday waryadaba maan ka dhigna wallaahi warqadaaba fudud lacagtaba maan warqad ka dhigno warqad ha laga dhigaa warqadha laga dhigadu qarnigan xadiidkay ahayd markay soo baxday foodaa la ysdaray war waxaan waraaqaha ma lacag baa mise waa badeecad sidii waagii fuliistuu soo baxay jiq qoortaa la isgeliyey markii warqadda laynoo soo saaraya marka waa gumaysigii reer galbeedku intuu yimid nimankaasi waa niman musiiba ah wey tuugada iyo khiyaamada iyo dhacu maradu cala nifaaqi waay way ku murxeen bahasha waxay damceen bahashan lacag in ay ka dhigaan dadkana ay dhacaan dunidao dhan ay dhacaan waxaa la yidhi bangiga adduunku waa annaga sayfka adduunkuna annagaa dunida ka talinoo g b baa nala yidhaahdaa g b mataqaanaa boqortooyada ayna qoraxdu ka dhicin canadana boqortooyada ka ah oo galbeedka foga australia iyo new zealand oo bariga fog ahna saddex iyo labaatan saacadood bay qaarkood kala horeeyaan dawladda ka ah amamlakatu alatii laa taqrubu canha shams boqortooyada qoraxdu kama dhacda meel hadday ka dhacda meel bay kasoo jeedaan ti ingiriiska waay de waxaan maraykankana waa irishka iyagu ay dhaleen sooma waxaa maraykan iyo kanada jooga ee hunuudul xumurkiina ka dhigay de waa un irishkii iyo ingiriiskii waay waxaan australia iyo new zealand joogay aboriginalkiina ka dhigayna ee waddanka dadka ilahaa baabiiyana so iyagun maaha intii weliba tuugadahayd bay ingiriisku maraakiib ee xabsiyada iyo kareenkugu jiray australia ku daadiyeen iyagu marka waxaan rabaa inaan ku idhaahdo niman adduunka rogay bay ahaayeen wadamadoodu waa horay khayraadkii ka dhamaysteen oo magaalooyin dhanba waxaa lagu dhihi hoosta biray ku taagan tahay si dhuxusha dhulka laga qodo looga qodaye magaalada nuska hoosta way xordantaa lagu dhihi maalin nagoo magaalada manchester layaraa joognaa la yidhi dhinacaa ah ha u bixina waxoogaa dhulgerir baa laga cabsanaya magaalada inay degto maxaa dhacay hoostay wada qodan tahay baa nadi wadankooda midnimo soo dhamaystay oo soo gubtay waa nimankani waxay yidhaahdeen asalka muslimiinta iyo dunida lacagta dahab baa damaanad aan dhahaynaa dahabkana annagaa haynayna qor walba waxaa la yidhi lacagta annagaa samaynayna bankiga adduunkaa fasaxaya hadba intaa damaanad dahaba dhigto baa lacagta laguu samaynaya haddaba lacagtan dahab bay ku qiimaysantahay waxba kama jiro laakiin dahabka in la qaaton baa la rabaa waay wadaan waay wadaan waay wadaan markay dahabkii dadka ka dhameeyeen bay dheheen dahab nama baana dahab nama baana baashiy wadanka dhaqaalihiisaa lagu qiimeyn bay dheheen haddana siyaasadahaan inay wuxuu ku waxbeer rabaan ayama fiyejin iyo jaan intay u samaysteen marka culimmadii waxaa yimid war waxan ma badeecadba war dahab bay ku qiimaysan tahay dahabka weeyaan lacagtuye iyadu lacag maaha dahab bay ku qiimaysan tahay sookii la yidhi iyo war dahabkani mardabaa loogu lamaaneeyey cidina wax uguma qiimayse dahab lacag iyo curudu tijaara weeye ribo ma gashaa ma gasho zake ma gashaa qub iyo qac baa jirtay mar dhow bay soo gaareen culummadii lahayd waa curudu tijaaro shaatiga iyo macawista la gadanayo iyo lacagtana isku mid wey ribo ma gasho shee cabdiraxmaan naasir sacdi sheekh uthaymiin sheekhiisii iyo baa ka mid ahaa hadda sheekadii way soo afjarantay lacag bay noqotay sidii fuluusta murankeedi u dhammaaday buuburakii awraaqu naqdiyada u dhammaaday ma lacag baa mise maaha hadda waa lacag ribana gasho sekena laga bixinayo lacagteennani sidaasay ku timid dahab bay ka dhigan tahaydiina markii dahabkii la yska dhammaystay isagiina waa laga daayey kiina dadka in loo soo celiyo waa la diiday madaxa dunida in loo soo celiyo waa la diiday xoolaha xoola dhacmay waa ay tage waa kaydka ay tirsanayaane dunida lagu duulaya marka lasoo wada xaalufiyo buu kayd nooyi hor u baxsanaynaabay leeyihin marka lacagta hadda ka hadlayno waa lacagaan haysano ayib lacagihii markay lacag noqotay wixii nasku ku soo degay lacag ahaa waxay ahayd dahab iyo fidla ahaayeen booskoodiina tanaa gashay fuqahadeennu markay mar lacagta qiimaynayaan ay si kale u tilmaamayaan waxay leeyihiin amanu lashyaai wa qiimat lmutlafaati sifada lagu gartana waxaa weeye waxalaalay wixii la kala iibsanayana iyadaa lagu jaangooyaa wixii dan la kala galee wax la kala jebiyana iyadaa lagu kala dandhowdaa taa yaa ku jira hadda meesha gurigan iyo gaarigan yaa qiimo badan labadan gaari yaa qiimo badan labadan guri yaa qiimo badan labadan dhul yaa qiimo badan maxaa lagu ogaadaa lacagtaa lagu ogaadaa sooma kan imisuu gooyaa kan imisuu gooyaa baad ku ogaan wasiidka meesha ku jira baa lacag la yidhaahdaa ee kana qiimaha u yeeli kana qiimo u yeeli kadib laysbarbar dhigi labadan gaari kee fiican kan toban kun baa la siiyaa kanna labaatan kun baa la siiyaa ma kala garatay durbo ka fiican tobanka lacagtaad ku kala garatay okay alaab baan kaa jajabiyey alaabtii dee iyada noolayn maayo maxaan ku siin maxaan ku siin ood iga rabtaa a waxaa kusoo gataan rabaa ama aan ku hagaajisto imisay noqon lacag walidaalika labadaa erey baad aad kutubta ugu arkaysaan qiimat thamanu lashyaai wa qiimat lmutlafaati wixii la kala burburiyana iyadaa lagu qiimeeyaa wixii la lacagaynayana iyadaa loo bedelaa oo sicirkiisi iyo kala sarraynta loogaanaya halka yaa inoogu jira lacagahan soo maaha booskii dahabka iyo fidada iyagaa galay dahabka iyo fidadu laba lacagood oo laba kala jinsi ah laakiin axkaam lacaga wadaagay ahaayeen lacagahan faraha badan ee soo baxayna waa lacago fara badan oo axkaamtii lacagtana wadaaga ajnaas kala duwanna ah siay dahabki iyo fidladu u kala duwanaayeen hal su-aal baa halkaa igu soo hadhay marka hadda yaan ku qiimaynaynaa innagu dahab iyo fidlo isgarab ordaya keen raacaynaa su-aashaa su-aal baan kaga jawaabaynaayo keebaa asal aan leenahay labadoodu markay wada joogeen keebaa dahab iyo fidlo asalaha adahabu huwa alaslu baan rajaxaynaa marka adilo badanna waa uhelayna baabkeedi waqtigeedii baana joogin dahab baan raacaynaa marka inagu lacagteennu waxay ku qiimaysan tahay dahabkii dinaarkii baan ku qiimaynaynaa lacagtan imisaan nisaaba cishruuna miqaalan wixii u dhigmaa nisaaba ama cishruuna dinaaran cishruuna dinaaran wixii u dhigma seen ku ogaanaynaa cishruun dinaar dinaarkii hadda markaan wax soo bixinaynay soo miisaan maynaan u bedelayna wax walba cishruuna dinaaran miisaan baynu u bedelaynaa imise kilo garaam bu ay ahayn baan dhahaynaa markaynu raadinno madxafyada taariikhda baynu ku yaacaynaa waa sida la sameeyey baan ka hadlayaa labaatan dinaar baynu soo qaadi waynu miisaami labaatan kaleaan soo qaadaynaa waynu miisaami labaatan kaleaynu soo qaadaynaa waynu miisaami qalabkii samaynayay ee dubihii lagu garaacayay sida garaamka hadda laysugu jaangooyo isuguma jaangoonayn waxbay isdheerdheeraanayaan isdheerdheeraanshihii baynu tiro dhexdhexaad isku soo celcelinaynaa waxa ugu yaraan aragnay siddeetan garaan bay noqdeen waxa ugu badaneen aragnayna sagaashan garaan bay noqdeen alla inay dhexda ka qabaan nidhiyo labaatankii diinaar siddeetan iyo shan garaam bay u dhigmaan sida haalibka ah ha saas ma aha waxa laalay wixii siddeetan iyo shan garaam gooyee lacagaha kalaa bay saka ka goodaa kiyaamka imisay kaga goodaa suuqa soo fiiri shan iyo siddeetan garaam imisay maraysaa intaas intaasay kaga saka goodaa dolar imisay kaga goodaa suuqa soo fiiri intiinba isku ina soo maha shan iyo siddeetan garaam wixii shilin ka gooya baa dolarna wuxu dhigma qiima ahaan manfaca ahaan ka gooya saasay cadaaladii isugu iman imisaan bixinnaa waxaa la yidhi rubuculcushri baa la bixin cushurku waa toban meelood meel tobankiiba halbaad hal halkaa rubicii halkii afar u imisay noqon rubuculcushrigi imisuu noqonayaa waxaan ku ihi boqolka toban baad bixi toban goo tobankii rubuc ka goo afar me afar meelood meel soo labaya bar ma aha wixii oo dhan cushurkii iyo rubucii iyo intaan ka sii baxno baan boqolkiiba labiyo bar bixinayaan dhahaynaa marka two pointy five percent boqolkiiba labiyo bar intaa warka nuxurkiisii wey wixii ka dambeeya kitaabkaan didina ha ka dhicin gaariga dabada qabsa wey nisaabu lfidati fidada nisaabkeedu miataa dirhamin laba boqoloo dirham wey wadahabi dahaabka nisaabkiisa wa nisaabu dahabina cishruuna mihqaalan labaatan dinaar wey dinaar iyo mihqaal isku mid wey biwasni makata maka wasankeedaana la raaci labadaba naskaa sheegay maka wasankeedana nabigaa yidhi ala sl slaam markii wax la miisayo wuxuu yihi nabigu almikyaalu mikyaalu ahli اmadiinati wاlwasnu wasnu makata miisaan markii wa la miisaamayana reer maka hala raaco markii wa la miisayana reer madiina miisitaanka lagu raaco laakiin wixii oo dhan ba hal meel baa la isugu keenayo hadda garaan bay noqotay waxaa la yidhi halkii diinaar ama miqaal afar dhibic labaatan iyo shan garaam buu dhigmaa marka haddaba labaatan waxaad ku dhufataa afar dhibic labaatan iyo shan siddeetan iyo shan garaam saasay kugu iman xisaabiya raggii waxaa wareerin jiray n xisaabaha noocaasi ahay wixii rag wareeriyey afar dhibic labaatan iyo shan oo halkii diinaar u dheh oo intaasoo garaama waxaad ku dhufataa labaatan diinaar siddeetan iyo shan garaam bay tegi sideetan iyo shan garaam oo dahaba bay ku saka gashaa wixii gooye wa zakaatuhumaa sakadooduna rubucu cushrin cushur rubucii wey toban meelood meel meeshaas rubuceed wey boqolkiiba labiyo bar waay walaa shaya waxba laguma aha fi lmaqshuushi kii la qishay xataa yabluqa inuu ka gaaro khaalisuhu kiida saafida nisaaban ilaa uu ka gaaro kii la qishay maxaa looga jeedaa kii fidiya wax kala la isku dhexdaray waxbaa laga sameeyey diinaarka iyo dirhamka la sameeyey fido keliya maaha ama dahab keliya mehe macdan iyo alxan iyo wax kalaa lagu dhex dardaray maar iyo ilaa la kala sooco oo intii gaadho zaka laguma laha walow ikhtalaa hadday isku darmadaan inaaun isku darmada inaaun weel oo minhumaa ka mida oo wajuhila walow ikhtalaa hadduu isku darmado inaaun weel oo minhumaa labadooda ka mida weel dahab iyo fido ka kooban baa la sameeyey qaybna waa fida qaybna waa dahab wajuhila waxaa la garan waayey agaruhumaa kooda badan ma dahab baa badan boqol kiiba lixdan waa dahab meahe boqol kiiba lixdan baa fidaa la yidhi zukiya alakaru ka badan baa lagu zaka bixin dahaban dahab iyo wa fidatan labadaba marna boqol kiiba lixdan oo dahabaad ka zaka bixin marna boqol kiiba lixdan oo fidaad ka zaka bixin inta dheeraadka ee kaa baxdayna sadaqaad niyoon haddaad boqol kiiba lixdan dahaba bixisay zaka ahaan u bixisay fidadu boqolkiiba afartan bay noqon lahayd soo maa kasoo qaad waa dhici kartaa fidadu boqol kiiba lixdan boqol kiiba lixdan oo fidaa iyo boqol kiiba lixdan oo dahabaad bixin boqol iyo labaatan baad bixisay markaa ogow inta dheeraadka sadaqaad niyondhe ow muyiiza ama waaba la kala saaci oo soociyo weelkii dii la jejebiyo baa la kala dhalaalin wayuzaka waa la zakayn almuxaramka xaaraanta oo min xuliyin waxaa laysku qurxiyo kuwa ka samaysan iyo wagayrihi aan xuli xuli ahayno si kale loo wato lalmubaaxu laga sakayn maayo fi adhari xulida la isku qurxiyo ee dahabka iyo fidada ka samaysan ee dhegadhegaha laga dhigto ee saacadaha laga dhigto ee jijimaha laga dhigto ee qoorta la sudho ma laga saka bixinayaa isaga xulida sidan oo kaleeta ah haddaan koobab ka dhigto oo guriga ku sharxado ama aan bakooradda ushaen wato garabkeeda gashado ama musqulahaba aan ku samaysto laqodyo musqulo dahaba samaystaa jire iyaga ka waran xuliyo kayrkeedba ma xaaraan baa mise waa xalaal baan dhihi bu yihi madhabku hadday xaaraan tahayna waad ka saka bixin waayo baabka inaa u samaysa ma banaana intaasoo xool iyo dahab iyo fidlana waad haysataa tusaale ahaan nin baa ka samaystay nin baa saacado dahaba samaystay oo qalimaan dahaba samaystay isku qurxinaya oo kiyaalo dahabuu samaystay oo faraati dahab uu samaystay ama naganagays buu noqdayoo dhagadhago dahab uu samaystay ninki so naganagays maa ninkaas ama siris dahab uu samaystayba raggu inay xidhaan dahabka looma ogola xidhashadiisu waa xaaraan uu ka saka bixin gabarh baa intii samaysatay waa mubaax way u bannaan tahay sake laguma laha nin baa samaystay laakiin isticmaal uma samaysanin saacadihii iyo ookiyaale iyo qarimaan buu samaystay dadkay u banaan tahay inuu ka kareeyuu rabaa xafladaha arooska iyo munaasabadaha waaweyn iyo buu rabaa in laga kiraysto oo ay gabdhuhu ku shirtagaan ninkaa waa isticmaal mubaaxee mubaax eh, wey sake laguma laha filmadhab daahirka nusuustu ma kala qaadin zaka laga wada rabaa ka nusuusahaan marka la yidhaahdo laakiin ka madhab ahaan xilliga iyo xurmada lagu xihay marka dhegayso tafriica misaalkaa laga tafriiciyey fa min almuxarami waxaa ka mid a alinaaw weel wax lagu cunoo lagu cabo ragii haweentoona uma banaano nabiguna wuxuu yidhi qofka weelkaa ku cabe ku cuna fa inamaa yujarjiru fii banihi naara jahanama dheh wasiwaaru gacangashi iyo walkhalkhaalu lugta dhudhunka mid lagu xirto libsu rajuli nin inuu xidha loo sameeyey waa ragga falow ittakhada hadduu samaysto siwaaran buu samaystay gacanta jijin lagu xirto bilaa qasdin inuu isticmaalo xidhana laakiin uma samaysanin wax daroo gaara ah uu ka uu sameeye marka hadhow haddaad meel dhigiyo haddaad dad siiniyo haddaad gadi iyo wax gaara ah, dan gaara ah kama lahayn weli ilaa qasadka meel uula jahaysto waa xaaraan lama dhihi karo aw biqasdi ijaaratii ama inuu ka kareeyuu rabaa liman lahu dad ay u bannaan tahay isticmaalu inuu isticmaalo gabdhuu ka kareen rabaa falaa zakaata fi lasaxi sida raajixa zaka laguma loo mubaax way wakadaa waxaa lamida low inkasara alxuliyu hadduu jabo oo waqasada islaaxahu inuu hagaajiyo u jeedo xulidii baad jabtay waad hagaajinaysaa waa ka shaqaynaysaa samaynteeda iyadana xaraan maaha zaka laguma laha wuxuu hadduu isticmaal galo mubaaxa zaka laguma laha fi lmadhab wayaxrumu cala rajuli waxaa ka xaraama xuliyu dahabi dahab inuu isku qurxiyo oo isku xardho uma banaana <coughs> dahab rag inay looma ogola ila alanfa sanka inaad ka samaysanayso ku go-ay maahani iyo walunmulata fartan hore xubinta hore ee farta ah iyo wasinna iliga lalusbuuca fartoo dhan lama ogola dahabka ragga waa ka mamnuuc ilaa lidaruurati maahani daruuraadka la ogol yahay sankaa ka mida nin saxaabada ka mida baa dagaal dagaalada ka mida u galay ba gafuurka a ah seef la tagtay gaf ba fida ah lagu dhejiyey way quruntay baa laga tuuray nabiguu yimi rasuulka sal slam wuxuu rasuulka rasuulka ilaahayow baasha way u quruntee seen yeelaa wuxuu ihi ittakhid anfan min dahabin dahab ka samaysu i sankaaga waa ka samaystay sanka laysu ogol yahay way caddaatay unmuradanna waa lamidoo sanka qaybta horay ahayde farta qaybta horena wax weyn maaho iyadana hadday go'do dahab waad gashan kartaa warkanshaladana iyo wasina ilig iligana dahab waa la gashan karaa lalusbuca fartoo dhan lama gelin karo fartoo dhan ma wada shaqayse intan horuba wax lagu qabtaa marka ziine iyo qurux baa noqon far dhan oo dahaba quruxna ragga looguma talagelin wayaxrumu waxaa xaaraama sinu lkhaatami faraatiga iligeeda ama kor halkee korkeeda inta faska la yidhaahdo calaa saxiixi sida raajixa aniga faraatiga udahab maaha laakiin inta kore wareegee dhalaalkaa ama isheeda ah ama iligeladaa baan ka dhiganayaa dahab lama ogola ragga ragga u dahab isdaaye wayaxilu lahu waxaa u banaan ninkii min alfidati qalinka waxaa uga banaan alkhaatamu kaatun iyo waxilyatu aalati alxarbi qalabka dagaalka inuu ku shasharxado seefta iyo qoriga iyo bastoolada iyo inuu hareeraha kaga sharxado oo bahashaa qalinkaa ku samaysto waa loo ogolya ka sayfi seefti iyo warumxi warankii iyo walminaqati suunkii baaga ugu xidhnaa inuu qalin iyo wax ku samaysto waa loo ogolyahay laa maa yalbasuhu waxa uu xidhanayo ama ku fadhiisanaya mana ka sarji kooraha kooraha faraska ila hadda faras yaa fuulaba lakiin intimaada waa laga yaabaa faraska koorihiisa aad ku fadhiisanayso lama ogola inaad qalin ka dhigto iyo walijaami xakama filasaxi sida raajixa amaa seeftiya waxaa la mida nabiga ka sugan tahay kaanat qabiicatu sayfi rasul sal slam min fidatin seefta nabiga galkeedu qaarna waxay idhaahdeen xararkeediiyo dabadeeda la qabsadaayey fiday ahaan jirta marka ilahaas waa loogolaya xuduudaas walaysa lilmar'ati haweentu uma banaana xilyatu aalati alxarbi qalab dagaal inay wax ku xarxardhata looma ogola waayo ina dagaalka yaa u dirayba horta dagaalkaba iyadaa laguma ogeyn inay aadana looma dirin qalabkan xoolahan xoolaheediiba maaha waxaan wax iyaga ku leedahayba maaha midda kale hadday seefo baha ku haysan timaado tashabuh birijaal baa soo bixiye baasha ka daadhe walahaa waxay leedahay lubsu anwaaci xuliyi dahabi walfida dahab iyo fidaba xulida laysku qorxiyo noocay doontay ka xidhan kartaa wakadaa maa nusija wixii lagu taxay bihimaa labadooda filasaxi sida raajixa wixii labadooda lagu dhex shiilay ama lagu dhex taxayna way xidhan kartaa iyagoo khaalisayba xidhan jirta wixii lagu dhex sameeyeyna min baabi awlaawa wala saxu sida raajixa intaana nabiga ogolaada ala slam muxuu yidhi uxila dahabu walxariiru liinaai ummatii wa xurima calaa dukuuriha dahabki iyo xariirtu ragga iyo haweenka ummadayda waa xalaal ragguna waa ka xaaraam wala saxu sida raajixa taxriimu lmubaalagati inay ku xeel dheeraato inay xaaraan tahay weeye fi sarafi xadgudubka israaf iyo tabdiir iyo xoola daaddaadin inay xuligii u isticmaasho gabadha lama ogola tusaale ka khalkhaalin bahalay lugta dhudhanka ku qabto wasnuhu miisaankiisu miataa diinaarin laba boqoloo diinaar yahay intaasoo jarsaka ka baxdo waxala ka ciyaar wey waa un waraabihii iyo daanyeerkii oo kale wey markaas soo maha waa nin waaye iyo muxuu yidhi hilib waa dhib waaye islaanta laba boqoloo diinaar waxu dhigma lugta ku xidhaysa iyo midda faraati ee dhegadhego raadinaysa oola sokaafiya kala dheeri maaha hadda dahabkii sidaas looma qiimeeyo qaabka dahabka hadda loo kala qiimeeyo nooca maaha nooca ciyaalka iyo safaha weeye dadku inta markaad yurub taa iyo tagto <clears throat> dahabka ay xirtaan waa sagaal toban labiyo toban saddex iyo toban shan iyo toban hadday badiyaan innaga soomaalida iyo dunideennana waxa ugu badanaan xidhanno waa sideed iyo toban iyo kow iyo labaatan ciyaarka la yidhaahdo safihiisu caalamka mulugta iyo boqortooyooyinku sagaal iyo sagaashan baa laga hadlaa iyo boqol boqol dahab saafiya iyo mid sagaal iyo sagaashan saafiya boqol kiiba sagaal iyo sagaashan saafiya bay ka hadlaan waxaa hadda dahabku haddaba dadku waagaana ay fuqahadu waxaa qorayaan inta dahabay qabtay tiradiisaa la isugu faani jiray haddana nooca uu yahay ciyaarkiisa iyo safihiisa baa la ysugu faanaa haddii aad tidhaahdo midna intinnayn aan gadan wixii waxaa laga yaabaa hal faratia toban kun oo dolar in lagaa siiyo hal faratia toban kun labaatan kun oo dolar lagaa siinaya waa markii uu sagaal iyo sagaashan iyo aaggaa kula gala wey marka foosto foosto waay markaa isugu dhawaani wakadaa israafuhu ninku inuu ku xadgudbo ka badbadiyo fii aalati alxarbi qalabka dagaalka inuu xoola badaan oo xarxarana geliyo iyadana meesha kuma jirto wa jawaazu taxliyati lmusxafi musxafka in lagu qurxiyo inay bannaan tahay weeye bifidatin fida lagu qurxiyo ninka raggaa waxaa u bannaan musxafkiisa qur-aankaa fida inuu ku sharxo seef baaba loo ogolaaday in lagu xardhee musxafkuna min baabi ulaa kaba mudan bay leeyihin isagaaba karaamada iyo tashriifka kaga sii fiican wakadaa lilmarati waxaa u banaan bidahabin musxafkeedii dahab inay ku xardha way u banaan tahay ninku laakiin musxafkiisa qur-aanka dahab inuu ku xardha uma banaano laakiin gabadhu maadaama dahabga way xidhan jirtay kartay musxafkeedana way ku xardhan kartaa wa sharطu zakaati naqdi lacagta zakadeeda waxaa u shardiya alxawlu sanad inuu ka soo wareego iyadoo intay nisaabkii zakada dhan inay labiyo toban bilood soo wareegto walaa zakaata laguma laha zaka zakaa fii saa'iri ljawaahiri jawaahirta iyo dhagxanta qaaliga ee kale ka lulu nooca la yidhaahdee badahaya laga helo weeye dahab iyo fido mooyeen dhagxanta kale ee qaaligaa wax zakaa laguma laha dheeman baad wadataa lulu baad wadataa wax kalaa wadataa wixii dhaldhalaalayee kale qaaligahabaad wadataa adu waxaa dooni wado dahab iyo fido maahane dhagax kale iyo dheeman kale zaka laguguma laha halkaasaan maanta ku daynaynaa wallahu aclam wsal allah ala nabi sal slm